بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله وxakى أbu زaيد أbu زayd baa wuxuu soo wariyey صaaxiب النawaadir su'tuhu sawaayatan su'tuhu qofkii wuxuu necab yahay baan ku sameeyey waan murjiyey qofkii su'tuhu waan murjiyey sawaayatan murjin marka sawaayatan waa masdar wa asalkeedana sawaa'iyatan bay ahayd facaaliyatan bay ahayd biwasni facaaliyatin ka karaahiyatin masaadir oo shaadaho waxaa jirta ku timaada facaaliyatin sida kariha masdarkeeda oo kale kariha wuu nacay karaahiyatan nicid yaadu marka ma shidhnaa karaahiyatan facaaliyatan saa'a masdarkeedana sidoo kale uu ahaa sawaa'iyatan saasuu ahaa siintaani marka waa faa-ulkelimihii waa caynulkelimihii hamzadana waa laamulkelimihii kadib waxay sameeyeen hamsadii oo laamulkelimaha ahayd bay ka jareen markaase waxay yidhaahdeen maxay sawaayatan calaa wasni sawaayatan calaa wasni facaayatan calaa wa biwasni facaaliyatin ka karaahiyatin sida karaahiyatin oo kale karaahiyatin kaaftaasoo faaulkelimihii ma aha faadana caynulkelimihii haadana waa ayadoo haadaasoo la jaray oo kale ay ka dhigan tahay oo karaahiyatin meeshii la dhihi laha la yidhaahdo karaayatan karaayatan facaayatan wa rafaahiyatin iyo barwaaqo uma xadafuu hamzata kadibna hamzadii bay xadfeen oo laamulkelimaha ahayd wa qaala abulxasan abulxasan alakfash fii ashyaa wuxuu yidhi asluhaa asalkeeda ashyaa-u saasuu qoraa soo ma aragtid laakiin hamsada waa inay dambeydo ashyi-a-u waa in saas la dhaho asluhaa asalkeeda ashyi-a-u saasuu ahaa ka asdiqaa'a sida asdiqaa oo kale fa xudifat ilhamsatu hamsadii baa la jaray allatii hiya laamun oo laamta ahy takfiifan liajli takfiif baa loo jaray masaladan waxaa ku jirta ilaa afar qowl ashyaau daahirkeedu wuxuu yahay inay jamac tahay oo calaa wasni afcaal ku socda mufradkeedana uu yahay shay-un haddii marka sidaas ay tahay oo aan khayru munsarif laga dhigi lahayn wax dooda kama imaateen sababtoo ah faclun afcilaa-u waa lagu jamciyaa faclun hee maxaa ula jeedaa faclun afcaalun waa lagu jamciyaa sida baytun wa abyaatun oo kale wax dhibaataa ma lahaadeen hase ahaatee waxaa la arkay ashyaa ayadoo kayru munsarif ah qur-aankana sidaasay ugu jirtaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaءa in tubda lakum tashuuku marka afcaal hadday ahaan lahayd sida abyaad oo kale munsarif bay noqon lahayd haadihi abyaatun soo dhihi maydid wa haadihi asmaa-un soo ma la dhahaayo calaa wasni afcaal sababta marka khayru munsarif ay ku noqotay baa dooda kicisay markii hore ee daahirkeedu wuxuu yahay inay afcaal tahay ninka la yidhaahdo abulxasan alakfash madhabkiisa meeshaanuu ku sheegay musanifka wuxuu yidhi kelimadan mufradkeeda horta waa shay-un oo calaa wasni faclun ah jamcu tagsiirkeedana wuxuu ku yimid afcilaa-u sida asdiqaa-u oo kale asalkeedii marka wuxuu ahaa le jamacan ashyi-aa-u sida asdiqaa-u oo kale faclun marka in afcilaa-u lagu jamciyo ma dhacday abulxasanow wuxuu yidhi maya waa shaad faclun in afcaalun lagu jamciyo waa shaad sababtoo ah faclun markii ay tahay eh, markii ay tahay jamcu qila afcaalna waa lagu jamciyaa afculna waa lagu jamciyaa jamcu kara marka ay tahaana ficaalun baa lagu jamciyaa eh, in faclun lagu jamciyo afcilaau wax dhacay ma aha madhabkiisa marka haddii la qabto isimkan khayru munsarif waxaa ka dhigay alifutaniifka hee kelimada akhirkeeda ku jira oo alifutaniifkii mamduudada ahayd ilaan asdiqaa bay la mid tahay yuu yihi soo ma aha ashyi-aau bay ahayd uu yihi markii hore afcilaa-u saasay ahayd ashyaa-u markaasay ku noqotay wuxuu yidhi shiintu horta waa faa ya-duna waa caynulkelimihii hamsada ya-da ka dambaydana waa laamulkelimihii buu yidhi hamsadii oo laamulkelimaha ahayd baa la jaray oo waa la xadfay markii la jaray ya-da oo caynulkelimaha ah maxay kuu xarakaysan tahay kasray kuu xarakaysan tahay fa futixat haadihi lyaa-u ya-dan waa la fadxiyey buu yidhaahday liajli اlif alatii liajli lalif aladii bacdaha alifka ka dambeeya awgeed ilan alif kuma sugnaa karo ilaa inay hee fatxo ka horeyda maahane marka hamzadii maftuuxada ahayd oo laamulkelimaha ahayd markii meesha laga saaray yaadan dan maqsuuradaa sideeda haddii loo daayo aliftu hadde ma taagnaan karto si marka alifta ay u taagnaato awgeed baayaadii oo caynulkelimaha ahayd loo fadxiyey halkaas ka bixiyey ninka la yidhaahdo faraa oo nin reer kuufa ah abuxasan waa nin reer basre ahe wuxuu yidhaahday kelimadan ashyaa ah asalkeedii ashia ubay ahayd oo abuxasan waa ku raacsanahay calaa wasni afcilaau sababta kayru musarifka ka dhigeena waa alifu ta'niidka oo mamduudada ah haye laakiin waxaan ku khilaafsanahay buu yidhi mufradkeedii inuu faclun uu ahaa baan ku khilaafsanahay sababtoo faclun afcilaau laguma jamciyo haye wuxuu yidhi mufradkeedii asalkiisa wuxuu ahaa shayi-un buu ahaa markiisii hore sida hayinun oo kale oo ayaduna markeedii hore hayinun kasoo gadoontay faciilun kasoo gadoontay idan mufradkeedii shayi-un buu ahaa faciiluna hadde afcilaa waa lagu jamciyaa aniga saasaan qabaa uu yidhi oo hayinun ahwinaa-u saasaa leedahay ibnu maalik baa wuxuu dhihi jiray alfiyada walikariimin wa bakiilin fucala kada limaa daahaahumaa qad jucila wanaaba canhu afcilaau fi lmucal laaman wamudcafin wagayru daka qal faciilun waxaa lagu jamciyaa buu yidhaahday fucalaa afcilaana waa lagu jamciyaa haddii uu yahay buu yidhaahday mudaacaf ama muctal hadduu yahay waxaa ka mida nebiyun oo ambiyaa lagu jamciyo soo ma aha waa la mid markuu wuxuu yidhi kelimadan asalkeedii shayi-un bay ahayd sida nebiyun oo kale shayi-un hayinun oo markeedii horena hayiinun ahayd kadibna afcila baa lagu jamciyey halkaasuu isnaga bixiyey sibaweyhi iyo sheekhiisii khaliil ibni axmed ahaa madabkaas ka duwan bay qabaan waxay leeyihiin kelimadaani horta jamac ma ah jamcu tagsiir ma ah sida akfash iyo fara ay qabaan ee kelimadan waa ismu jamac ismu jamacna waxaa la yidhaahdaa lafdi macnihiisu uu jamac yahay laakiin lafdi ahaanta mfradka ah waxaa macruufahoo la yaqaanaa alfaad muhana ah xagga macnaha ka ah lafdi ahaantoo dan mufrad inay jiraan sooma ogidin sida kila oo kale min xayu lafdi waahee mufrad oo min xayu lmacnaa waa muhana soo ma aha ismi ismka jamacana waa sidaas kale idan waxay leeyihiin lafdi ahaan waa mufrad laakiin macnihii jamcu wataa oo yadullu macnaha jamc waxay la jeedaan yadullu calىa akara min اثnayni laba wax ka badan u tusinaa halkaasay ka bixiyeen kelimadan marka asalkeedii waxay ahayd bay leeyihiin shay-a-u bay ahayd markeedii hore shay-a-u faclaa-u saasay ahayd waxaa kayru munsarifka ka dhigayna waa aliftaniidka mamduudada oo kelimada aakhirkeeda taalla haye haddii shay a oo ay ahayd sidee bay ku noqotay ashyaa waxay leeyihiin shiintan horta waa faa-ulkelimihii ya-daanna waa caynulkelimihii hamsada ya-da ka dambeydana waa laamulkelimihii waxay leeyihiin laamulkelimaha oo hamsada ah baa awalka la keenay waa la soo hormariyey qalbi makaani ah baa la sameeyey qalbi makaaniha la sameeyo hamsadii laamulkelima ahayd baa awalka la keenay awalka haddii la keenayna xarakadii shiintu ay wadatay bay qaadane shiintu maxay xarakaysneed fatxo ayadaa qaadane shiinta wixii ku xigay oo ya-da ahaa maxay xarakaysnaayeen markii shay a u ay ahayd sukuun soo ma aha sukuunkii hadda waxaa qaadanaya maxay shiinka qaadanaya sidaasay isugu xixigaan marka waxay noqotay ay leeyihiin ashyaau calaa wasni lafcaau saasay noqotay calaa wasni lafcaau waxay leeyihiin inuu ism jamac yahayna waxaa u daliil ah waa la jamciyey calaa ashaawa baa lagu jamciyey marka faclaau waa la jamciyaha waxaa lagu jamciyaa facaala baa lagu jamciyaa sida saxraa saxaara loogu jamciyo kanna waxay yidhaahdeen ashyaau ashaawa baa la yidhi haddii marka mufrad uusan ahaan lahayn saas laguma jamciyeena yidhahdeen saxraa sida mufrad uu yahay buu kana mufrad u yahay laakiin mid wuxuu kaga duwan yahay xagga macnaha waa saw jamc ka yahay madhabkaas waa madhabkiisii bawahiiyo khaliil waaye waa sababta taqdiimka loo sameeyey maxay tahay siibawahi khaliilow waxay yidhaahdeen kelimada aakhirkeeda baa laba hamso ku kulmee labadaas hamsana waxaa u dhaxeeya alif aliftaasna waa xaajis oo kayru xasiin ah waa xaajis khayru xasiina ah waxay ula jeedaan labadan hamso waxa ku kala dhex jira oo alifta ah xoog ma leh awood ma leh sababtaysan awood ku lahayna waa zaa'ido waa tahay marka hore marka labaadna saakina way tahay saas daraaddeed labadii hamso kelimada darafkeeda inay ku kulmeen bay ka dhigan tahay labada hamso haddii kelimada awalkeeda ay ku kulmaan baaba la takfiifi jiray haddii aakhirka ay kulmaan maxaa warkeeda ka sheegaya aakhirka oo ah maxalu takyiiri wahiqal maxaa ka sheegaya saas darteed baa waxay leeyihiin taqdiimkan loo sameeyey labadaas hamso in la kala fududeeyo ninka la yidhaahdo kisaa-i saddexdaas madhab madhabka duwan buu qabaa wuxuu leeyahay kelimadan wasankeeda waa afcaalun buu yidhi sida asmaaun iyo abnaaun oo kale mufradkeedana waa shay-un faclunna hadda waa lagu jamciyaa maxay afcaal waa lagu jamciyaa oo maxaa kayru musarif looga dhigay kisaa wuxuu yidhaahday in kayru musarif laga dhigo waa shaad madhabka ugu liitana waa madhabka kisaa saddexdaas madhab way ka roon yihiin madhabka kisaa ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo azajaaj abu isxaaq azajaaj baa wuxuu yidhi qad ajmaca albasriyuuna wa akharu alkuufiyiin basriyiinta iyo kuufiyiinta badankoodu waxay isku waafaqeen buu yidhi calىa ana qowla اlkisaa'iyi kisaa-i qowlkiisa khaطأun fii hada masaladan inuu qalad ku yahay waalzamuuhu waxay ku laasimiyeen anlaa yasrifa abnaa'a wa asmaa abnaa kayru munsarif maa ka dhigtidaa la yidhi oo asmaa kayru munsarif ka dhigti maxaa uga dhigi weysay haddiiba asmaa iyo abnaa afcaal ay yihiin ashyaana afcaal ay tahay haddi kuwaana kayru munsarif ka dhigta sida ashyaaba kayru munsarif a uga dhigtay intaasoo madaba marka ku jirtaa facudifat اlamdatu alatii hiya laamun takfiifan waakhada minhu lfara fara'na akfash buu ka qaatay oo faqaala wuxuu yihi fii faqaala wuxuu yidhi fii qowli اlxaarif ninkii xaarif ahaa asxaabu اlmucallaqaat buu ka mid yahay fainaa min qiilihim labura'aau saasa idiin qoran soo ma fa innaa annaga min qiilihim ayaga hadalkooda la buraau la buraau waay markaa laakiin asalkeedii buraau bay ahayd la buraau beri baan ka nahay faraa baa marka warkaas qabtay buraaudaas buu qabtay qaala wuxuu yidhi alaada wuxuu ula jeeday buraau buu ula jeeday bariun buraa waa ti aan soo sheegaynay walikariimin wa bakiilin fucalaa كريم قرماء بخيل بخلاء ظريف ظرفاء بريء برآء إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كظرفاء وشركاء وشuركاء oo جمع ظريف وجمع شريك ثم xdف lاmز أمزdii buu jalاalatiya الكلمة تخفيفا لأجل تخفيف buu jaray buraaءu soo ma ahayn fuعalaaءu hمزada hore oo baa waxay ahayd laamulkelimihii markaasaa la jaray markaasaa waxaa kuu hartay buraa-u oo wasankeedu yahay maxay wasankeedu muxuu noqonayaa markeedii hore buraa-u bay ahayd fucalaau bay ahayd hadda marka buraa-u baa kuu hartay calaa wasnihee fucaau saasay noqonaya xadful alif aliftii oo la jaro walihaadaa nadaa'iru kaas wax lamid ahaa jira buu yidhaahde oo amsada jaritaankeeda ah xadfulaalif aliftii in la jaro wayaquuluuna waxay lihiin ama wallaahi la afcalanna yuriiduuna waxay ula jeedaan amaa wallaahi la afcalanna saasay ka wadaan aliftii way jareen oo miimka ka dambeyda amaa bay ahayd liajli takfiif bay isaga jareen warubamaa xadafuuhaa fi lwaqfi alifta inay jaraan waqfiga dhexdiisa takfiifan liajli takfiifin way dhici kartaa iyadoo lagu istaagaa in aliftii la jaro way dhici kartaa qaala labiid labiid baa wuxuu yidhi وqabiil min lukaysin شhaahid rahtu marjuumin warahtu bni اlmucal buu yidhi وaqabiil min lukaysin wuxuu yidhaahday qabiil oo lukays ka tirsan jilib oo qabiilka lukays la yidhaahdo ka tirsan shaahidun waa xaadir rahtu marjuumin ninka marjuum la dhaho tolkiisii waa xaadir waa nin oday oo shayku qabiilo ah waraaq ibn lmucal ibn lmucal asna waa shayku qabiilo kale tolkiisi ayaguna waa xaadir buu yidhaahday waxaa laga rabaa warahqu bni lmucal ba asalkeedii waxay ahayd ibn lmucallaa bay markeedii hore ay ahayd mucallaa saasay ahayd mucallaa marka haddii ay ahayd aliftii ilan kelimadan waa kelimo maqsuuro ah aliftii baa markaas la iska jaray aliftii markii la iska jarayna laamtii buu hee buu ku istaagay markaasuu wuxuu yihi warahtu bni اlmucal buu ku istaagay markaas ara yuriidu wuxuu ula jeedaa almucallaa mucallaa buu ula jeedaa wa qaala abu cuثmaan abu cuثmaan baa wuxuu yidhi fii qowlihi tacaala yaa abati qaala wuxuu yidhi araada wuxuu ula jeeday yaa abataahu buu ula jeeday buu yidhaahday aliftii markaas waa hee waa xasan tahay yaa abataa buu ula jeeday marka hada waa in laga dhaafo yaa abati asalkeedii waxay ahayd buu yidhaahday yaa abataa bay ahayd kadibna waxaa la sameeyey hee aliftiibaa la jaray laakiin yaa abati waa inaan la dhihin oo la yidhaahdo maxay yaa abata waa in la dhaho ilan jirta soo ma aha <coughs> marka wuu xadfan yahay ta'da <clears throat> xarafkii ka dambeeyey oo alifta uu xadfan yahay waxaana looga kaaftoomay fatxada saaran marka yaa abati meeshuu le yaa abata waa in laga dhigo yaa abata bay ahayd waanshada abulxasan wabnu lacraabi wakayruhumaa waxay inshaadiyeen waxay maryeen gabay falastu bimudrikin maa faata minii bilahfa walaa bileyta walaa lawanni falastu ma yihi bimudrikin mid ka dabatega maa faata minii wixii iga tegey kama dabategi karo buu yidhaahday bilahfa lahfa ugama dabategi karo yaa lahfa ugama dabategi karo waaye qofka markii ay wax dhaafaan oo ay ka fakadaan oo gacanta uu qaniino bay carabta waxay dhahaan yaa lahfa waa idhaafi kaas walaa bilayta laytana uga dabategi ma karo haddii aan shallaayo oo laytani laytanii facaltukada aan idhaahdana wixii dhaafi iisoo laaban maayaan walaa low annii ugama dabategi karo low annii facaltu kadaa haddii aan idhaahdo wixii dhaafa miisoo laabanayaan maya araada wuxuu ula jeeday bilahfaa buu ula jeeday wa xadful alif alifta jaritaankeeda cala aljumlati guud ahaan qaliilun waa yaryahay alifta in la jaro si guud waa yartahay likhifatihaa liajli khifatihaa fudaydkeeda darteed buuna u yaraaday sababta u yaraaday wuxuu leeyahy liannahaa khafiifa way fudud tahay lawannii waawadaas sabxada saaran xagee ka timid ilaan low bay ahayde xagee ka imaatay meesha ka timid maal sheego hamsadii low annii soo ma ahay waawdaani waa saakino annii baa ka dambayda low annii facaltu kadaa hamzadii baa marka waxaa lagu sameeyey takfiif takfiifka marka see loogu sameeyey fatxadii baa laga soo qaaday deetana waxaa la saaray xaggee waawdii saakinada ahayd markii waawda saakinada ee la saaray kadibna waa hee waa la jaray waa maxduufa bas waxaa leedahay lawani lawani waawada maftuuxada ah iyo nuunta waa isku qabaneen wallahu aclam